بسم الله وبه نستعين وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ودرسيني سديد لباتناد waxaynu ka qaadi maanta boqol toddobaatan iyo kow safxadda kitaabkeenna waxaynu ku soo jirnay takhaarujkii fa fi lxaalati aluulaa xaaladda hore ee ah inay warasadii heshiis ay la galeen mid iyaga ka mid ah oo ay kula heshiiyeen inay sii dabaraan tusaxaxu lmasala awalan marka hore masalada ayaynu tasxiixinaynaa oo aynu dhisaynaa uma dabadeetana tudraxu waxaa laga goynayaa sihaamalmusaalax kii lala heshiiyey ee lasii dabaray sihaamtiisii min ataxiix masalada aynu dhisnayn tasxiixnay baa laga jarayaa wa yujcalu waxaa laga yeelayaa kaanahu sidiioo istawfaa nasiibahu nasiibkiisii uu qaatay uma dabadeetana yuqsamu lbaaqi baaqigii waa loo qaybinayaa bayna alwaratha alaakhariin warasada kale ayaa loo qaybinayaa wayasbaxu wuxuu noqonayaa majmuucu sihaamihim isugeynta sihaamtoodu aslan limasala masalada ayuu asl masalo u noqonayaa tusaale ahaan nin baa geeriyooday wuxuu ka tegay aabbihii inanuu dhalay iyo afadiisii adduunna wuxuu ka tegay guri iyo afar kun iyo laba boqol oo diinaar wasulixati sawja islaantii waxaa lagula heshiiyey calaa an ta'khuda daar inay daarta qaadato inta lacagtanu soo ururayso lagu xisaabiyey afar kun iyo laba boqol oo diinaar haddaanay sugi karahayn ama de intaynu helayno cid waxaynoo qaybsa haddaan sugi karahayn dee gurigaa qaado baa la yidhi gurigaa dee sii qaado ama ha iibsato markaa ama ha gasho oo tatruka ay ka tagto nasiibaha nasiibkeedii min almaali maalka ay ku lahayd fa fii haadihi alxaala xaaladan tuqsamu tarika tarikadii waxaa loo qaybinayaa bayna alabbi waalbinti labadaasoo keliya wa yujcalu waxaa laga yeelayaa cadadu sihaamihimaa tirada qoryahoodana aslan lilmas'ala masalada dambe ee cusub aslumasale ayaa looga dhigayaa wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah tusaale ahaan ruux baa dhintay sawju ka tegey thumun bay leedahay bintadina nis bay leedahay aabbihiina sudusna waa leeyahay baaqigana waa qaadanayaa aslu masaluhu wuxuu noqonayaa ilen thumun iyo sudus baa ku jiree iyo nis intaa weeyaane afar iyo labaatan baa silmasalo noqonaya afar iyo labaatan maxaa u humina saddex sawjadiisii maxaa u nisa labiyo toban bintadiisii maxaa u sudusa afar aabbihiisii saddex iyo afar iyo labiyo toban isugee markaa shan baa soo hadhay shantaas waa baaqigaiyo aabbaha dib u sii dagaca samaynayeen aabba wuxuu helay markaa sagaal qori bintadiina labiyo toban bay heshay sawjadiina maxay heshay saddex bay heshay waxaanu leenahay sihaamta sawjada ile tii hore loo sii dabarayay iyada lasii khaarijiyey asal masalihii afar iyo labaatanka haa ka jir maxaa soo hadhay koob iyo labaatan maanta aslmasalo wuxuu inoo noqonayaa xoolahan lagu qaybsanayaa afarta kun iyo labada boqol diinaar koob iyo labaatan meelood ma loo qaybinaya sagaal meelood s waxaa leh aabbaha labiyo toban meeloodna waxaa leh bintada ayaa leh waa sidaasuu sheekhu uu ka wadaa falmasalatu masaladu fil asli asalkeedii hore afar iyo labaatan bay ahayd waidaa asqadnaa haddaynu ka goyno aynu ka ridno sihaama sawja sihaamtii sawjada wahiya halaasa saddex bay ahaydeen yabqaa waxaa inoo soo hadhayaa waaxid oo cishiriin sahmi koob iyo labaatan qori fa tujcal almas'ala masaladii waxaa laga dhigayaa oo laga samaynayaa min majmuuci sihaami al ab walbint isugeynta sihaamta aabbaha iyo inanta oo sagaal iyo labiyo toban ahaa ay waxaanay isku noqonayaan koob iyo labaatan wa tulqaa waa la iska camal hadlaynaya waa la tuurayaa sihaamu asawja sihaamtii sawjadana waa la tuurayaa oo saddexdunba afar iyo labaatankii laga goynaya waa la tuurayaa markaa wa tuqsamu tarika tarikadii waxaa loo qaybinayaa bayna alabbi waalbint aabbihii inantii ayaa loogu qaybinayaa biqadri sihaamihima sidii sihaantoodu ahayd koob iyo labaatanka ah sagaal buu lahaa sagaal kunsi iyona labiiy toban labiiy toban kunsi waa sidaas siduu ka wada lianna sihaama sawja maxaa yeelay sihaamta sawjadu qad durixat waa tii la gooyee la tuuray fa takuuna natiija natiijadu waxay noqonaysaa kalaati afar kun iyo labadii boqol aslimasli maanta koo iyo labaatan ma inoo noqdee koo iyo unu qaybi sahmi weliba laba boqol oo diinaar buu noqday waa qiimatu sahmi alwaaxid sidayn tarikada usoo qaybinayna dib ugu noqo waaye sawj aabbuhu imise qori buu ku lahaa sagaal buu ku lahaa sagaalkii ugu dhufo labadaa boqol kun iyo siddeed boqol oo diinaar buu qaadanaya inantuna maxay ku lahay labiyo toban sahmi bay ku lahay labada boqol ugu dhufo laba kun iyo afartaa boqol oo diinaar ayay iyana qaadanaysaa isu geebal inay intii inoo soo fadhiisato lacagtu ahayd markii hore kun iyo siddeed boqol iyo laba kun iyo afar boqol afar kun iyo labadii boqol almajmuuc saasuu noqday wa fi lxaalati athaaniya xaaladda labaad idaa kaanat almusaalaxa maca axad alwarasa waa markay ahayd musaalaxadu ruuxaa la sii dabaray uu heshiiska uu la qaatay qaar ka mid ah warasadiin fa inna daalika almutasaalax macah kaa heshiiska lala galay ee wax sii dabaray yaxullu wuxuu degayaa maxalla almutasaalix kii lasii khaarajiyey meeshiisa ayuu degayaa wa ya'khudu wuxuu qaadanayaa nasiibahu nasiibkiisa ayuu qaadanayaa wa yasbaxu waxaa u sugmanaya lihaadaa kaa wax sii dabaray xisataani laba xiisadood buu qaadanayaa hadduu ruux keliya ahaa xisatu shaksi xiisadii iyo nasiibkii ruuxii alladii kaasoo saalaxow uu la heshiiyey ee uu sii dabaray wa xisatuhu alasliya iyo nasiibkiisa asliga ahaa ee min almiiraati uu dhaxalka uu ku lahaa wuxuu leeyahy sheekhu ruuxaa wax sii dabaray ee warasada ka midi eh. kaa la sii dabaray uu sii khaarajiyey halkiisuunbuu degayaa booskiisuunbuu degayaa marka wax la qaybsanayo nasiibkii ninkaa la dabaray iyo kiisii asalka ahaa ayuu isku shubanayuu qaadanayaa tusaale ahaan low maanta insaanu can sawja ruux baa dhinto wuxuu ka tegay salaantiisii waa sawjuune iyo binto iyo laba inan fa saalaxa axadulibnayn labadii inan mid ka mid ah ayaa wuxuu heshiis la galay ukhtahu walaashii maxaanu kula galay calaa an takhruja lahu can nasiibihaa min atarika calaa an takhruja lahu inay uga tagta isaga oo ay uga baxdo can nasiibihaa nasiibkeedii mina tarikada ay ku lahayd fii muqaabalati shay-in isagoo siiyey wax min maalihi alkhaas xoolihiisa u gaarkaa ah. ayuu wax ka sii siiyo wuxuu yidhi adigu intan hoo wixii halkaa ku hadhay ee dadkaa warasadaana annakaa isku hadhi doonnee dee maca salaama fa idaa tamat ilmusaalaxa musaalaxada hadday saa ku dhammaystirmato oo sidaa ku socoto tuwasacu tarika tarikada waxaa loo qaybinayaa bayna ibnayni labada inan iyo wasawja iyo sawjada calaa an yakuuna lilibni iyaduu inanka almusaalix wax sii dabaray uu u sugmanayo inankii wax sii dabaray ee walaashii sii dabaray wuxuu qaadanayaa sahmuhu qorigiisii wa sahmu ukhtihi qorigii walaashiisii uu dabaray haddaad eeg suurada eeg sawjadu thumun bay leedahay labada inan iyo inantuna casaba weyana baaqigay sugayaan asli masalaheennu waa sideed waaxid baa u humina sawjo sii maxaa soo haray toddobaad toddobadaa labada inan waa afar madax inantuna waa madax shan weeye toddoba iyo shan isuma qaybsamaan tabaayun baa ka dhexeeya cadadu ru-uuskoo shana qaado ku dhufo sideedda afartan weeye masaxulmasale waa afartanka sawja maxay ku lahayd qori shantaa ugu dhufo waa khamsa afartanka u hoos dhig toddoba ku dhufo shan shan iyo soddon shan iyo soddonkaa shantii madax u qaybi mid walba toddoba ayuu helayaa inan walba laba madax buu ahaayee ugu dhufo afar iyo toban buu qaadanaya inantuna toddobay qaadanaysa haddaba toddobadaa qoriya inantu ay heshay ilan iyadu waa ti beri horeba waddanka ka tagtay ee lasii dabaree marka masalada lagu soo saaro ee la ogaado waxa ay leedahay ee halkaa la dhigo waxaa u xaadiraya walaalkeedii sii dabarayd waa kaa ugu daray dabeetana toddobadii afar tobanka ugu daray koob iyo labaatankaa ayuu inanku helayaa koob iyo labaatankaasuu isku qaadanaya falmasalatu masaladu asluha asalkeedu min thamaaniya sideed weeye wa bitasxiix markan tasxiixinana tasbaxu min arbaciin afartan bay ka dhismanaysaa lisawja afadu waxay leedahay khamsatu sihaad shan guri bay leedahay walibinti sabcatu sihaam walikulli ibnin inan walibana wuxuu leeay afar iyo toban sahmiy uma dabadeetana tudaafu waxaa loogu darayaa sihaamalbinti qoryihii inanta ilaa akhiihaa walaalkeed alladii kaasuu saalix ahaa iyada sii dabari heshiiska la galay baa la siinayaa fa yusbaxu lahu wuxuu qaadanayaa koob iyo labaatan sahmi wallahu almuwafiq walhaadi ilaa sawaa'i sabiil haddii aynu haddaba soo khulaasayno qaabka uu takhaarijku u dhacaayo bal hadda aada ugu fiirso waxaynu leenahay haddii mid ka mida dadkii warasada ahaa uu heshiis kula galo mid ka mid a dadkii warasada ahaa oo uu yidhaahdo isii dabar oo kiina uu sii dabaro oo uu wax siiyo isagoo ka siiyey waxaa uu siiyey min hayri tarika jeebkiisu ka siiyey meelaan xoolahayn buu wax ka siiyey marka wax la qaybsanayo inta masalada caadigeedii loo dhiso wuxuu degayaa kaa wax sii dabaray maxalal almusaalix kii la khaarijiyey ee lasii magaranaysaa diray halkiisii buu degaya kan musaalixa ahi ee heshiiska lala galay isagu waayo waxaa kale noqon kartaa in dadkii warasada ahaa ay dabaraan mid iyaga ka mid ah iyagoo isku dhan waxaana ku yidhaahdeen adigu waxaygoo kaasi qaado min kayri tarikana way kasii dabareen qaabkay u dabareena waxa weeyaan binisbati ansibaa'ihim sidii dhaxalkoodu kala ahaa mid walba intii kaga hagaagaysay buu keenay saasaa dirteen lagu sii dabaray dadkaa waratadii saa isugu duuban ee meel aan xooli ahaynna kasii dabareen goodho xoolihii waxay u qaybsanayaan si aanu jooginba ninkaas oo aanu jirin oo kaleba ruuxaa la sii dabaray si aanu meeshaba joogin oo kale ayaa loola macaamilaya tusaale ahaan waxa weeyaan ruux baa dhintay wuxuu ka tegey laba inanu dhalay iyo afadiisii labadii inan ayaa islaantii odaygu uu qabay sii dabaray ama hooyadood ha ahaato ama aayadoodba ha ahaatee markay sii dabareen markay xoolihii qaybsanayaan laba meelood bay u kala jabsanayaan si aanay sawjadu meeshaba joogin oo kale ayay u isticmaalayaan tusaale kale oo halkaa ku saabsan ruux baa dhinto wuxuu ka tegay sawjo iyo binto iyo akhli aba akhili abka ahaa ayaa la sii dabaray oo sawjadii iyo bintadii mid walba qadarkii sahmigeedu ahaa ayay kusii dabartay ayay u qaybsadeen waxay ku dabarayeenoo saasaa lagu sii diray akhii lacabka ahaa goordhow xoolihii sawjadii sumankeedun bay qaadanaysaa bintadina niskeedii bay qaadanaysaa baaqigana iyadun baa loo radinayaa bintada ile markii hore ayay biqadri ansbaahim wax kusii dabareeneen suuro kale dadkii warasada ahaa ayaa waxay sii dabareen mid iyaga ka mid a min kayri tarikana way kusii eh, dabareen bitasaawina way kusii dabareenoo way isleekaysiiseenoo may kala badsan waxay ninkaasii siiyeen iyadoo weliba maca ikhtilaafi ansibaahim fi tarika iyadoo nasiibyada ay tarikada ku leeyihin ay kala duduwan tahay ayuunbay haddana yidhaahdeen muxuu inooga baahan yahy laba boqol oo kun kuwa sii dabarayana waaba laba ruux waa midoo laba boqol keen iyo wixii lamida markaasoo kale waxaa la yeelayaa waxa ay ku sii dabareen ayaa sideeda harta tarikadii looga jaraya hadday laba boqol ahayd hadday saddex boqol ahayd hadday ka yareed ka badnayd waxa ay sii siiyeen oo sidoodaa iskugu duuban ayaa laga goynayaa xoolihii tarikada ahaa marka laga gooyo wixii kale sidooda ay u qaybsan jireen ayuunbay u qaybsanayaanun suuro kale haddii ay waratadii ay sii dabareen mid iyaga ka mid a ah, maanta tarikadiibay ayay kasii dabarayaan xoolaha laftoodii ayay wax kasii siinayaan shay mucayan oo xoolihii ka mid a ah, ayay yidhaahdeen kaasii qaado sida tusaalaha kitaabkeenu uu qorayo tarikadii iyaga ayuunbaa loo qaybinayaa sidii oo aanu takhaarushba dhicin oo kalea loogu qaybinayaa ruuxaa lasii dabaray sahmigiisii marka lasoo saaro ayaa laga goynayaa dabeetna aslu masalihii ayaa laga jaraya ama halkee u cawlantay ayaa laga goynayaa wixii ka soo hadha ayaa loo qaybinayaa dadkii warasada ahaa waa tusaalaheennaa u dambeeyey ee kitaabkeennu uu bixiyey as'ilatun sheekhu wuxuu inoogu gebagabeeyey baabkaa su-aalo shan ah shantaas su-aalood inaan ka shaqayno jaanis u heli mayno idinka ayaa idiin taalla ka soo shaqeeya laylis u qaata muxaadaradii tobnaad ee u dambaysay tawriisu dawil arxaam iyo mulxaq la haleeshiinayo ku saabsan can axkaami almafquud waalqarqa waalhadma miiraasu dawil arxaam tacriifu dawil arxaam alarxaamu arxaamtu jamcu raxim wa aslu raxim asalka raximkuna fi luqa luuqad ahaan huwa makaanu takwiin aljaniin waa halka uu ku samaysmo uurjeefku fii badni ummihi caloosha hooyadii uma asbaxa wuxuu noqday yudlaqu mid lagu idlaaqo cala alqaraabati qaraabada mutlaqanba wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tacriifka dawil arxaamku waxa weeyaan horta marka hore alarxaam jamcu raxim weeye jamacii raxm ayaa alarxaam la odhanayaa wa aslu raxim asalka raxim waxaa la yidhahdaa fi luqa luqadda carbeed marka la joogo huwa makaanu takwiini aljaniin waa halka uu ku samaysmo ilmaha yar fii badni ummihi waa galeenkii uma asbaxa wuxuu noqday yudlaqu mid lagu idlaaqo cala qaraabati qaraabada mudlaqa ma mid lagu idlaaqo ayuu noqday سواء كانوا أقارب من جهة الأب أو من جهة الأم waxaa isku mid ah ha noqdaan qaraabadaasu aqaarib min jihati al ab qaar qaraabo ka ah xagga aabbaha aw min jihati al um ama xagga hooyabe wadaalika kaasuna lianna raxim waxaynkaa uu macnahaas u noqday xaggii aabba iyo xaggii hooyaba lianna raxim yajmacuhum dee raximka ayaa labadaba koobsanaya waqad shaaca wuu faafay lafdu idlaaqi alarxaam in lafdigaa alarxaam lagu idlaaqo calal aqaarib aqaaribta in lagu idlaaqo wuu faafay fii lisaani luqa marka afka luuqadda la joogo iyo wa lisaani sharci iyo afka sharciga marka la joogaba wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah in lagu idlaaqo aqaaribta waa faafay marka la eego afka xagga luuqad ahaan loo isticmaalo iyo afka sharcigu isticmaalayaba arxaam waxa lagu idlaaqaa aqaaribta ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala wattaquu llaha aladii wattaquu llaha ilaahay ka baqda alladii kii tasaa'aluuna bihi wax isku weydiisanayseen iyo walarxaam arxaamtana ka baqda wa qaala tacaala waxaa kaloo ilaahay uu yidhi fahal casaytum ma laga yaabaa in tawallaytum haddii aad sheedsataan an tufsiduu fi lardi arlada ina fasahaadisaan wa tuqadicuu oo aad goysaan arxaamakum qaraabadiinna goysaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man axabba ruuxa jecel an yubsada lahu fii risqihi in risiqiisa loo ballaadhiyo oo loo waasiciyo oo wayunsaa lahu dib loogu dhigo oo loo barakeeyo fii ajalihi ajashiisa falyasil ha xidhiidhiyo raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo wasilaaxan erey bixin ahaanna intaasu luuqadii ahayd isagoo u daliishanaya sheekhu labadaa aayadood iyo xadiidkaa oo ku saabsan fi lisaani luqa iyo lisaan sharci eelaabixin ahaanna waxa weeyaan hum aladiina waa kuwii laysa lahum fardun faral aan lahayn dadka dawil arxaamkii waa kuwa aan faral lahayn muqaddara fi lkitaabi aw sunna kitaabka iyo sunnada lagu jaangooyey aan ku lahayn walaysuu bicasabaad dad casaba ana ma aha wa bitacbiirin awjas cibaaro kale oo taa ka kooban haddaynu ku sheegno waxa weeyaan laysu maaha dowlarxaamku asxaaba furuudin dad faral wax ku qaata walaa casabaad dad casabaadana ma aha oo baaqiga suga ma aha fa kullu qariibin sokeeye kasta oo lahu leh silatu qaraabatin xidhiidh qaraabanimo bilmeyd meydka la leh fa kullu qariibin sokeeye kasta oo lahu leh silatu qaraaba xidhiidh qaraabanimo bilmeyt meydka la leh oo walaa yarisu aan waxba ku dhex lahayn min dariiqi alfardi dariiqada faralka oo faralnimo aan waxba ku qaadanayn aw itacsiib ama aan waxba casabaynayn oo casabanimo aan waxba ku qaadanahayn fa huwa min dawil arxaam dawil arxaamka ayuu ka mid yahay wadaalika kaasuna misr sidan oo kale weeye dadka aynu sheeganna kuwanaa ka mid ah alcam alcamma waa eddadii walkhaal waa abtigii walkhaala habaryartii wabna lokht inankii uu abtiga u ahaa wabna albint inankii uu awooga u ahaa ruuxa dhintay waa haddii uu eh, nin yahay ayaynu macni ka wadnaaye wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah dawil arxaamku waxa weeyaan dadka aan faralna waxba ku qaadan casabanimona aan waxba ku qaadan fa kulla qariimin lahu silatun qaraaba bilmeyd qof kasta oo sokeeyo ah oo xidhiidh qaraabanimo meydka la leh faralna aan waxba ku helahayn casabanimana aan waxba ku qaadanahayn dawil arxaamka ayuu ka mid yahay waxaana ka mid ah mithla cama eedadii oo kale waa binisbati lmeyd meydku maynuu eeganaa maaha waxa weeyaan meydkan dhintay baa loo eegayaa iyaguna isuma aha dadka meesha jooga adigaaga dhexadsiinayaana laga hadli maayo ee waxa weeyaan meydkan dhintay ayuunbay waxaan isu yihiin ciddo markaynu nidhi meydkunbay eddo u tahy meydka ayay eddo u tahay waxaa kale noqon kartaa inay aabbihii eddo u tahy inay awoogii eddo u tahy inay hooyadii eddo u tahy labadii dhinacba eddadaas waa ka iman kartaa walkhaal waa abtigii sidaasi i leeg oo kale habaryartii ibna lukt inankii uu abtiga u ahaa inankii uu awowga u ahaa ee inankiisu dhashay kuwaasaa ka mid a aaraaul ul-a'ima fii tawriisi dawil arxaam waa aaraada a'immadu ay ka kala qabaan dhaxalsiinta dawil arxaamka ikhtalafa ala'ima a'immadu way isku khilaafeen almujtahiduun fii tawriisi dawi larxaam dhaxalsiinta dawi larxaamka tabacan iyagoo raacaya liikhtilaafi saxaaba ridwaanullaahi calayhim ajmaciin ikhtilaafkii iyo khilaafkii saxaabaduna ay isku khilaafeen wanqasamuu waxay u qaybsameen binisbati marka loo eego litawriisihim dhaxalsiintooda ilaa fariiqayni laba qolo ayay u kala jabeen alfariiqu alawal qolada hore yaraa wuxuu arkaa fariiqul awalkaasu cadama tawriisu dawil arxaam inaan la dhexalsiinahayn dawil arxaamka ayuu arkaa yaraa wuu arkaa fariiqaa koowaad cadama tawriisu dawil arxaam dawil arxaamka inaan la dhexalsiinahayn sidaasuu arkaa wa yaquulu wuxuu leeyey ina almaala xooluhu idaa lam yakun hunaaka haddii halkaa aanu jirin saaxibu fardin oo faral wax ku qaadanaya aw casaba ama casababa aanay joogin yantaqilu wuxuu u guurayaa ilaa bayt ilmaali lmuslimiin bangiga muslimiinta ka dhaxeeya ayaa lagu shubayaa wayakuunu wuxuu noqonayaa xoolahaasu dabeetana limasaalixi almuslimiina caama masaalixda iyo danaha muslimiinta ee guud ahaaneed baa lagu bixinayaa walaa yakhtasu bihi lama gooni noqonayaan bihi xoolihii dowla arxaamku la gooni noqon maayaanoo iyagu dee iska qaadan maayaan wahaadaa kaasuna madhabu imaameyni waa madhabkii labadii imaam shaafici iyo maalik raximahumullahu weeyaan laakiin sida cinda almuta'akhiriin shaaficiya waxa weeyaan ama wejiga labaad ee ku jira fii madhab shaaficiya haddii aanu lam yantadim baytulmaal muntadim haddii aanu ahayn xoolaha dawladxaamka waa la siinayaa saasuu qabaa madhabku wa huwa manquulun laga soo raray sidaa can bacdi saxaaba ka sayd ibni haabit oo kale wa ibni cabbaas fii bacdi riwaayaati riwaayaadka laga warinayo barhkood oo laba riwaayadood weeyaano midna sidan uu ku qabaata kalena wuxuu leeyay waa in dhaxalka la siiyaa dadka dawil arxaamka ah alfariiqu thaani wayadhabu fariiqu thaani waxay ku tegeen fariiqa labaad ama qolada labaad ilaa tawriisi dawil arxaam dawil arxaamka in la dhaxal siiyo idaa lam yakun haddii aanu hayn sabmata halkaa asxaabu furuud dad farar wax ku qaadanaya haddii aanay jirin walaa casabaatun casabaadna hadii aanay jirin wayarawna waxay u arkayaan anna dawil arxaam dawil arxaamku axaqu bilmiiraati min gayrihim bisababi alqaraaba axaqu bilmiiraat dhaxalka inay kaga xaq leeyihiin min gayrihim gayrkood inay kaga xaq leeyihiin waa bisababi alqaraaba qaraabanimada ay wadaagaan sababteeda wa annahum iyagu yuqaddamuuna waa lagu horraysiinayaa fil miiraasi dhaxalka calaa baytilmaali muslimiin baytulmaalka muslimiinta waa laga horraysiinayaayoo inta la odhan laha xoolihii baytulmaalka ha la dhigo iyaga ayaa la siinayaayoo qaadanaya sidaana waxa qaba waa madhab imaameyn abi xaniifa wa axmed ibnu xambal weeyaan huwa manquulun waxaa laga soo raray oo laga wariyaa sidaa can cali cumar cabdillahi bni cabbaas iyo wa kayrihim kayrkood oo min kibaari saxaabada ka ah, sida abi cubayda ibnu jaraax mucaad ibnu jabal abi dardaa ibnu cabbaas riwaayatun can riwaayaddii kale laga warinayana waa huwa ra'yu lakhariin waa ra'yiga badanku ay qabaan bal huwa madhabu ljamhuur jamhuur culamaa madhabka ay qabaan sidan weeyaan in dawil arxaamka wax la siinaayo oo baytulmaalka aan lagula ordahaynin xujatulqaa'iliin kuwa leh bicadami tawriidu dawil arxaam waxba la siin maayo dawil arxaamka waxay xujaysanayaan ama alqaa'iluuna kuwa leh bicadami tawriidi dawil arxaam la dhexal siin maayo dawil arxaamka wahum ashaaficiya waalmaalikiya weeyaane fa xujatuhum xujadoodu fii daalika caynka ah maa yeli waa sidan soo socota kow ana alasla fi lmiiraah dhaxalka waxaa asal u ah an yakuuna binasin sharciyin qaadic waa in la helo binasin sharciyin nas sharci ah oo qaadica waa in la helo oo min kitaabi illaahi ah aw min sunnati rasuulihi sala allahu alayhi wasalam ama sunnada rasuulka laga soo qaatay waa in la helo walaysa fii haadayni labadanna kuma sugna kitaabka iyo sunnada nasun nas kuma sugnaa yodullu ku tusinaaya calaa tawriisi arxaam in la dhaxalsiiyo dadka qaraabada ah fa tawriihuhum dhaxalsiintoodu maca cadami wujuudi nas iyadoo nas meesha oolin nasla-aan in wax la yidhaahdo waa la siinayaana yakuunu wuxuu noqonayaa tawriitan dhaxalsiin bikayri daliil aan daliil wadan mar haddaan u daliil wadanna wahuwa baadil baadil weeyaan waxba kama jiraan weeyaan ba waxay kala cuskadeen ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu qad su'ila waxaa la weydiiyey can miiraati alcamma waalkhaala dhaxalka eedada iyo habaryarta fa qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhbaranii jibriil jibriil baa ii warramay oo igu yidhi allaa mi allaa shay-a lahumaa allaa shay-a lahumaa waxba ma lahaa labadoodaasu waxba dhaxalka kuma lahaa ibnu maalik baa wariyey fi wa macluumun sida la og yahay ana alcamma waalkhaala eddada yaa habaryartuba min dawi larxaam dawi larxaamka ayay ka mid yihiin fa idaa lam yakun lahumaa haddii aanu u sugman labadooda shay-un shay min almiiraati dhaxalka haddii labadooda aanay dhaxalka waxba ku lahayn falaa shay-a likayrihimaa kayrkoodna waxba ma laho min dawil arxaamta ka midi eh, waxba ma laha mar haddii labadaa la yidhi dhaxalka waxba kuma lahaa kayrkoodna dhaxalka waxba kuma laha walaa yasixu mana ansaxayso an nuxrima alcamma oo alkhaala inaynu qadinno ciddada iyo habaryarta oo wanu wanucdii aynu siino baqiyata dawil arxaam arxaamka kalena inaynu wax siinaa ma ansaxayso inaynu nidhaahno hidde iyo habaryar rasuulkaa sheegay oo yidhi jibriil baa igu yidhi waxba ma lahoo waxba la siin maayo dadkii kale ee qaraabada ahaana waxbaa la siinayaa arrinkaasu ma ansaxayso li'annahu maxaa yeelay yakuunu wuxuu noqonayaa arrinkaasu tarjiixan kala rajixidaynu wax kala rajaxnay bilaa murajah waxaynu wax ku rajaxnayna isagoon meesha aanu oolin wahuwa baadil arrinkaasuna waa baadil weeyaan wa calayhi falaa miiraasa aslan lidawi larxaam iyadoo halkaa laga amba qaadayo wax lagu binaynayo falaa miiraasa aslan lidawi larxaam dawl arxaamka wax ay leeyihiin oo dhaxali ma jiro jim waxay kaloo daliishadeen ana almaal xooluhu idaa dufica haddii la dhigo oo la siiyo libeytilmaali muslimiin haddii la dhigo xoolii tataxaqaqu minhu waxaa ka xaqiiqoobas oo ka sugmanaysa manaaficun wa fawaa'idun kahiira manaafic fara badan iyo fawaa'id badan ayaa ka ratib maaya haddii baytulmaalka xoolihii la dhigo maxaa yeelay yashtariku fiiha jamiicu almuslimiin waxaa wadaagaya muslimiinta oo dhan baa wadaagayo dee midbaa waxbuu ka helayaa bikhilaafi ma idaa caddaynaahu haddaynu siino maya lidowli arxaam dowlarxaamka haddaynu iyagu gooni u siino iyadu sidaasu ka ratibi mayso ka dhalan mayso faa'idada intaa leeg laga heli maayo fa ina nafcigu iyo waxtarku yakuunu wuxuu noqonayaa minhu xagga xoolaha da'iilan mid aada u yar mid aada u yar ayuunbuu noqonayaa uun oo haddaynu habaryartii ama ciddadii uun aynu siino oo aynu baytulmaalka u diidno dee islaantu iyadaa buulka inta iska dhigato iska jalanayso maalinba yar kala soo baxaysa baytulmaalka haddii la dhigana de ummad dhan oo muslimiina oo rag iyo dumarba leh yar iyo weynba leh ayaa dee intifaacsanaya bay yidhaahdeen waalfaa'idatu faa'iidadu takuunu waxay noqonaysaa khaasatan bihim mid iyaga gooni ku ah ayay noqonaysaa haddii dowlarxaamka la siiyo laa yushaarikuhum la wadaagi maayaan fiihaa hayruhum hayrkoodna la wadaagi maayaan waalqaacidatu alfiqiya qaacidada fiqiguna waxay odhanaysaa an tuqadama waa in la horraysiiyaa almaslaxatu alcaama maslaxada caamka waa in laga horraysiiyaa calaa maslaxati alkhaasa maslaxada khaaska waa in laga horraysiiyaa wa calayhi yakuuna baytulmaal muslimiin halkaa inakoo ku binaynaynaa qaacidadaa ayuu noqonayaa baytulmaal muslimiinku axaqa bitaqdiimi dawil arxaam mid kaga xaq mudan oo kaga xaq leh in lagu horraysiiyo dawil arxaamka baytulmaalka ayaa markaa xoolihii la dhigayaa isagaa labada ku xaq mudan weeyaan oo kaga xaq leh min dawil arxaam xujatu alqaa'iliina bitawriidi dawil arxaam kuwa le iyaga waa la dhexalsiinayaa dawil arxaamka iyaguna waxay xujaysteen ama aladiina qaaluu kuwa yidhi miyaa bitawriidi dawil arxaam dawil arxaamka waxaa la siiyo wahuma alxanafiya waalxanaabila weeyaane faqad istadalluu waxay daliishadeen calaa madhabihi madhabkooda waxay u daliishadeen bilkitaab wasunna kitaabka iyo sunnada iyo walmacquul wixii macquulka caqligalka ah ayay u daliishadeen ama alkitaabu xagga kitaabka وقوله تعالى هذا الكن إلهي ويريويان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ذاتك قرابضه إياقا أيا إسكمودان ذاتك كلا إنا إسدحلان وإياقا إسكو حق لين في كتاب الله مركا لإيقا سيدا كسوغان ووجه الاستدلال وجهك أن لقد دليشان في الآية الكريمة وحويان أن الله عز وجل إلهي قد ذكر الأقارب dadka aqaaribta ah ayuu sheegay biannahum iyagu axaqu bimiiraafi bacdihim dhaxalka barhkood way ka mudan yihiin min qayrihim qayrkood way ka mudan yihiin fa inna lafda ulul arxaam lafdiga ulul arxaamku caamun caam weeyaan yashmalu wuxuu koobsanayaa jamiica alaqaarib dhammaan aqaaribtoo dhan buu koobsanayaa ha ahaadaan asxaabu furuud aw casabaad kay doonaanba ha noqdaane aw hayra haaulaa'i min alaqaarib ama intaa wixii aan ahayne aqaariba ha noqdaane falafdu lafdigu yashmalu jamiic dhammaan wada koobsanaya duuna tafriiq iyadoon la kala saarahayn bayna dawilfuruud aw alcasabaad aw siwaahum iyagoon intaa midnaba la kala saarahayn ayuu koobsanayaa falafdu lafdigu yashmalu wuu koobsanayaa aljamiic dhammaantood aqaaribtii wuu koobsanayaa duuna tafriiq iyadoon la kala soo ahayn bayna dawi lfuruud dadka ehlu faralka ah aw ilcasamaat ama casamaadka ee baaqiga wax ku qaata aw siwaahum iyo qayrkoodba cidaan iyaga ahayn fa kaana alaaya alkariima waxaabad moodaa aayaddu taquulu inay tidhi oo ay leedahay al aqaaribu aqaaribtu ayan kaanuu cidda doonaanba ha noqdaane fa hum iyaga ayaa axaqu ku xaq leh bimiiraati bacdihim dhaxalka barhkood min kayrihim qayrkood iyagaa kaga xaq leh bisababi alqaraabana way kaga xaq yeesheen fa idaa wujida haddii la helo qariibun sokeeye haddii loo helo lilmeyd meydka uu leeyahy fa acduuhu siiya irsahu dhaxalkiisa saasaabaad moodaa in aayaddu ay leedahay walaa tuqadimuu ha ka horraysiinina calayhi ruuxa axaddan qof kale ha ka horraysiinina walaa shaka shaki kuma jiro anna dawil arxaam dawil arxaamku yadkhuluuna inay soo gudagelayaan fii cumuumi alaaya alkariima caamkaa aayadda inay soo gudagelayaan laa min xaysu laakiin maya xagga annahum iyagu almaqsuuduuna kuwa looga jeeda inay yihiin bidaati laf ahaantooda min lafdi alaaya lafdiga aayadda in iyaga laf ahaantooda looga jeedo maaha caynka ah ee waa soo gudagelayaan weeye laa min xaysu maya xagga ma ahaa annahum iyagu almaqsuuduuna bidaat is ahaantoodii laf ahaantooda kuwa looga jeeday inay yihiinba dawl arxaamku min lafdi alaaya walaakin ha yeeshee min xaysu waxaa laga qaadanayaa xagga ana alaaya aayaddu qad iqtadad waxay keensatay anna kulla qariibin sokeeye kasta axaqu inuu kaga xaq leeyahay min kayrihi kayrkii fii miiraasi qariibihi dhaxalka sokeeyihiisa inuu kaga xaq leeyahay saasay aayaddu keensanaysaa fa yakuunu dawl arxaamku waxay noqonayaan axaqa bilmiiraas dhaxalka kuwii kaga xaq leh min baytilmaal almuslimiin bangiga muslimiinta iyo baytilmaalka kuwii kaga xaq leh ayay noqonayaan wastadalluu aydan waxay kaloo daliishadeen biqowlihi tacaala hadalkii ilaahay uu lahaa lirijaali nasiibun raggu waxay leeyihiin nasiib bay ku leeyihiin mimaa taraka alwaalidaan labadii waalid wixii ay ka tegeen waalaqrabuun xigtadu wixii ay ka tegeenna nasiib bay ku leeyihiin raggii walinisaai haweenkiina nasiibbay iyaguna ku leeyihin mimaa taraka alwaalidaan iyo walaqrabuun xigtadii waxay ka tegeen mimaa qalla minhu aw kahura waxaasu ama ha yaraado ama ha batae nasiiban mafruuda wa wejhu istidlaal wejiga laga daliishanayo min alaaya alkariima waxa weeyaan ana allaha tacaala ilaahay qad dakara wuxuu u sheegay anna likulli min alrijaal wanisaa mid kastoo ragga iyo wanisaa'i dumarka ka midaba inuu leeyahay nasiiban buu ku leeyahay fii tarikati ahlihim tarikadii iyo xoolihii ehelkoodu ay ka tegeen iyo wa aqribaa'ihim iyo qaraabadooda ay ka tegeen anna allaha tacaala qad dakara wuxuu sheegay anna likulli mid kasta oo min alrijaala wanisaa ka midii inuu leeyahay nasiiban fii tarikati ahlihim wa aqaaribihim inay ku leeyihin waqad nasat ilaaya alkariima waxay caddaysay saraaxatan si cad cala alaqribaa dadka aqribada ah ayaa caddaysay wa bayanad waxaa caddaysay anna lahum inay leeyihiin xadan fi lmiiraas dhaxalka inay ku leeyihiin dhaaf iyo nasiib qalla am kahura ha yaraado ama ha batee wa dowla arxaam dadka dowla arxaamkii hum iyagu min al aqaarib aqaaribta ayay ka mid yihiin bilitifaaq sida laysku waafaqsan yahay fayastaxiquuna waxay mutaysteen idan haddaa bi haada alwasfi sifadaa waxay ku mutaysteen an yakuuna lahum nasiibun nasiib inay ku yeeshaan fii tarika tarikada inay nasiib ku yeeshaan wa haadihi alaaya alkariima aayaddani naasikhatun mid nasakhday oo baabi'isay weeyaan limaa kii kaana calayhi uu ku dul sugnaa alcamalu camalku uu ku dul sugnaa fii sadri alislaam islaamka bilowgiisii hore oo ahaa min atawaarud in la isku dhaxlo bisababi almuwaalaad xilfiga iyo bahwadaagta ah, in la ysku dhaxlo iyo walmu'aakhaad fi ddiin iyo in diinta lagu walaaloobo in la ysku dhaxlo aw ambase bisabab alhijra in la ysku dhaxlo iyo wa nusra isgargaarsiga in la ysku dhaxlo aayaddu waa masaxday oo way nasakhday waqad istaqarrat shareecatu algharaa shareecada caddi waxay ku dul sugmatay calaa tawriiti alaqribaa in la dhexalsiiyo dadka aqribada ah ee xigtada ah duuna kayrihim ee kayrkood sokadood fii aayaati almawaariis waxaanay sugay arrinkaa oo caddeeyey oy ku caddhahay aayaadka dhaxalka bale ina haadihi alaaya aayaddani qad sharacad waxay jidaysay alirtha dhaxal bay jidaysay waxaanay u jidaysay licumuumi alaqaarib xigtada caam ahaantooda ayay u jidaysay duuna ayi tafriiqin iyadoon sinaba loo kala soo ahaynoo wax kala soocida iyadoonay jirin aqribada iyo xigtada caam ahaantooda ayaa aayaddu dhaxal u sugtay wa takuunu laaya aayaddu waxay noqonaysaa allatii taasoo dakarnaaha aynu soo sheegnay waadixatu dalaala dalaaladeedu mid ay ku caddahay fii tawriisi dawlarxaam in la dhaxal siiyo dadka qaraabada ah wa amaa sunnatu nabawiya faqad istadalluu waxay daliishadeen bimaa kii ruwiya la wariyey annahu lamaa maata markii uu dhintay haabit ibnu daxdax markii uu dhintay qaala calayhi salaam wuxuu rasuulku ku yidhi sala allahu alayhi wasalam liqays ibnu caasim wuxuu ku yidhi hal tacrifuuna ma u garanaysaan lahu thaabit ibnu daxdaah nasaban wax nasaba ma u garanaysaan fiikum dhexdiinna fa markaa wuxuu yidhi qays innahu kana fiina qariiba innahu ninkan haabit ibnu dexdex la yidhaahdaa kaana fiinaa gariiba mid annaka hariib dhexdayada ku ah ayuu ahaa walaa nacrifu lahu u garan mayno ilaa iyo mooyaane ibna ukhtihi inankii uu abtiga u ahaye inantoodu dhashay mooyaane cid kale oo ninkaa isxigaan oy wax isu yiin garan mayno huwa ibnu ukhtigaasuna wuxuu ahaa abulubaana ibnu cabdilmundir buu ahaa fa jacala rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu u yeelay miiraahahu dhaxalkiisii lahu abaalubaanah ayaa uu siiyey akhrajahu daarimi ayaa soo saaray fi lfaraa'id wa ibnalukti ibnuluktigu laysa ma ahaa ilaa min dawi larxaam dawi larxaam mooyaane cid kale ma aha liannahu maxaa yeelay laysa ma aha bisaaxibi fardin qof faral wax ku qaata walaa casaba iyo mid casaba wax ku qaata midnaba maaha faqad xaqiiqee warahahu waxa dhaxal siiyey calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayaa dhaxal siiyey fadalla wuxuu ku tusay dabeetana dhaxalsiinta uu rasuulku dhaxal calaa ana alaqaariba xigtada min dawil arxaam qaraabada ka mid ahi yarisuuna inay dhexlayaan inay wax dhexlayaan idaa lam yakun hunaaka haddii halka aanu joogin saaxibu fardi walaa casab haddaanu joogin fadalla wuxuu ku tusiyey dhaxalsiinta uu rasuulku dhexalsiiyey ee ninkaa calaa ana alaqaarib min dawil arxaam aqaaribta dawil arxaamkaahi yarihuuna idaa lam yakun hunaaka haddii aanu halkaa joogin saaxibu fardin walaa casab haddaanu joogin aqaaribta ah dawil arxaamkaahi inay wax dhexlayaan buu halkaa aynu ka qaadanaynaa kama istadallu siday u daliishadeen mar kale bimaa ruwiya kii laga wariyey ee la wariyey anna rajulan nin ayaa rama ku ganay sahl ibnu xunayf bisahmin leebbuu ku ganay faqatalahu waa dilay walam yakun lahu manuu lahayn waarithun cid xasha muu lahayn ilaa khaalun lahu abti uu lahaa mooyaane cid kale oo dhaxashaa muu jirin abtigii mooyaane fa kataba abu cubada ibnu jaraax wuxuu u qoray saxaabiga abu cubayda ibni jaraah ilaa cumar ibn khadaab radia allaahu canhu ayuu u qoray warqad yas'aluhu cumar isagoo weydiinaya fii daalik arrinka isagoo wax ka weydiinaya wala maxaynu yaallaa ayuu warqad u qoray fa ajaabahu wuxuu ku soo jawaabay abaa cubayde cumar bianna nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu qaala inuu yidhi alkhaalu abtigu waarisu man laa waarisa lahu waa ka dhaxlaa ruuxii cidda xashaba aan lahayn waarihu man ruux ka dhaxlo weeyaan laa waarisa lahu cidda xashaba aan lahayn waxaa warinaya abu daawuud ibn maajah axmed termedi waxaanu yidhi termedi xadiisan xasan xadiiskaa ah, alkhaalu waarisu man laa waarisa lahu dhammaystirkiisu wuxuu noqonayaa yacqilu canhu wa wuu ka mag bixinayaa hadduu dhiig soo duwo magta waa ka bixinayaa wayarihu waanu dhaxlayaa haddii uu dhinto adduunna uu ka tago fa haadihi alqisa qisadani iyo wamaa kii akhbara bihi uu ku warramay cumar faaruuq radia allaahu canhu min xadiisi rasuul sala allahu caleyhi wasalam ee ah xadiiskii rasuulka daliilun waxay daliilu tahay calaa miiraati arxaam dhaxalka dawl arxaamka ayay daliilu tahay lianna alkhaal maxaa yeelay abtigu laysa ma aha bisaaxibi fardin qof faral wax ku qaato ma aha walaa casaba casabana ma aha biitifaaq sida laysku waafaqsan yihin waqad akhbara wuxuu sheegay salawaatu ullaahi calayhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam bianna alkhaal abtigu huwa alwaarihu mid wax dhaxla weeyaan idaa lam yakun hunaaka haddii halka aanay joogin waarisun waaris haddii aanu joogin awlaa minhu isaga ka mudan waaris kale oo ka xaqle meesha haddaanu joogin abtigu isagaa ah wax dhexlaaya wastadallu bilmacquul aydan waxay kalooy deliishadeen caqligalka sida abay deliishadeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen inna dowlarxaam dowlarxaamku axaqu bilmiiraad iyagaa ku xaqle dhaxalka min beytilmaali lmuslimiin beytulmaalka muslimiinta iyaga ayaa kaga xaqle daalika arrinkaasuna wuxuu ku imanayaa lianna baytulmaal almuslimiin baytulmaalku tarbiduhu waxaa ku xidha bilmeyd meydka raabidatun waaxida raabido keliya ayaa isku xidhaa tarbiduhu baada haddaynu hoos dhii haddaynu godnaba baytulmaalka iyo ruuxa dhinte waxaa isku xidhaa waa raabidatun waaxida waa xidhiidh keliya hiya raabidatlislaam waa xidhiidhka islaamka un biictibaari haddaynu ka dhigno ana almeytu muslim meydku inuu muslim yahy wa amaa dowlarxaam dowlarxaamka miyaa fa tarbiduhum waxaa ku xidha oo isku xidha iyagiyo meydka raabidataani laba raabido ama laba xidhiidh ayaa ka dhexeeya raabidatulislaam iyo wa raabidatuuraxim wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah n dadka dowal arxaamkii dhaxalka iyagaa ku xaq leh oo baytulmaalka kaga xaq maxaa yeelay baytulmaalka iyo ruuxa dhintay xidhiidhka ka dhexeeya waa islaamnimada uun haddii aynu ruuxa dhintay aynu muslim ka dhigno laakiin dawir arxaamka iyo ruuxa dhintay iyaga laba xidhiidh baa ka dhexeeya labada ka dhexeeya waxa weeyaan raabidat alislaam iyo wa raabidat alraxim xidhiidhkii islaamka iyo xidhiirkii qaraabanimo dee labadaasa iyaga ka dhexeeya waman kaanat lahu ruuxa ay tahay waman ruuxii kaanad lahu ay u sugnaatay qaraabatun qaraaba ay uga sugnaato min jihatayn laba dacood fa innahu isaga ayaa aqwa ka xoog roon miman lahu kii leh qaraabatun qaraabo min jihati waaxida dhinac keliya kaleh isagaa ka xoog roon macnihii ruuxii laba dacood ka soo dhowaaday iyo ka doc qudha ka soo dhowaaday dee ka labada dacood ka soo dhowaaday ayuunbaa dhaxalkii dee ku xaqla weeyaan wa mathaluhu arrinkaa tusaalihiisuna كمثل الأخ الشقيق وسيد أخي شقيق هذا وكلاد إذا اجتمع هو يو الأخ لأب مركب كل مان إساقيو أخي لأبك أها كان المال حوله وحي أسقمانيا كله دمانتي للأخ الشقيق أيا قادنا أياه لأن محايا لي غرابته غرابتي ساق الشقيقي من جهتين لبدا عاد أي كتمي جهة الأب وجهة الأم فكذلك دول الرحام فقال لي الشيخ عليه رحمة الله arinkaas wuxuu la mid yahay in dawil arxaamku ay wax dhexlayaan oo aanu baytulmaalku waxba dhexlahayn waxay la mid tahay akhi shaqiiq ahaa iyo akhi le-abka ahaa oo walaalkoodu dhexal joojinaya akhi shaqiiq ahi xagga hooyo iyo xagga aabbaba walaalkii kaga soo dhowaaday akha le-abka ahina xagga aabbunbuu kaga soo dhowaaday sidaa awgeed kii labada docod ka soo dhawaada baa dhaxalkii leh arrinkana saasumuu la mid yahayoo dowlarxaamka iyo meydku dee laba xidhiidh baa ka dhexeeyo baytulmaalkii oo xidhiidh quri kala dhexeeyo yaa kaga xaqle fakadalika dawl arxaam wa amaa ma stadalla bihi shaaficiya walmaalikiya iyagu waxa ay daliishadeen shaaficiyadu iyo maalikiyadu miyaa oo min qowli rasuul sala allahu alayh wasalam oo ah hadalkii rasuulka xiina su-ila markii la weydiiyey can miiraati alcama waalkhaala dhaxalkii edada iyo habaryarta markii la weydiiyey ee uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhbaranii jibriil allaa shay allahuma jibriil wuxuu ii sheegay inaanay waxba lahayn eddo iyo habaryar xadiiskaa ay shaaficiyadu iyo maalikiyadu daliishadeen fa qaaluu waxay ka yidhaahdeen fi ljawaabi canhu markay ka jawaabeen xadiiskaa markii la yidhi xadiiskan sidaa ah odhanaysaan ah waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen iyagu innahu maxmuulun waxaa lagu xambaaraya xadiiskan calaa maa qabla nusuul intaanay soo degin aaya alkariima intaan aayaddan ku tusinaysaa in dawlarxaamka wax la dhaxal siinaayo aanay soo degin ayaa arrinkanu uu yimi oo xadiidkan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi aw amase huwa maxmuulun waxaa kaloo lagu xambaari karaa bay yidhaahdeen calaa ana alcamma iyo walkhaala eddada iyo habaryartu laa shay allahuma waxba ma lahaa maca wujuudi markuu joogo saaxibu fardi walcasaba qof faral wax ku qaadanaya iyo mid wax casabaynaya marka uu joogo oy labadaasuna la joogaan labadaas waxba ma laha sidaana waa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen fa inna ina dowlarxaam dowlarxaamku laa yarisuuna shay-an waxba ma dhaxlayaan idaa kaana hunaaka halkaa hadduu joogo man huwa aqraba minhum mid iyaga ka dhow haduu joogo oo min asxaab alfuruud aw alcasabaat dadkii faralka wax ku qaadanaya ma casabanimada wax ku qaadanaya ahi wadaahiru sida daahirka haddaba ana rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulku su-ila waxaa la weydiiyey can masalatin fiiha rasuulka masalaa la weydiiyey ay ku jiraan warahatu asxaabi furuud dad farag wax ku dhexlaya iyo casabaad iyo dad casabanimo wax ku dhexlayaa warase ay ku jiraan ayaa la weydiiyey wa fiiha camatun wakhaala sidoo kale ay ku jiraan eedde iyo habaryarina ay ku jiraan masale noocaasa ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la weydiiyey fa qaala markaa rasuulku wuxuu yidhi akhbaranii jibriil jibriil wuxuu ii sheegay allaa shayaa lahumaa eddada iyo habaryartu maqaamkan waxba ma laha inamaa in kale maahae awalu daalika arrinkaa waxay ugu awileen oy sidaa ugu awileen maalikiyada iyo shaaficiyadu xadiidkaa waaljamci jamcin ay jamcinayaan baynahu xadiiska aynu soo marnay akhbaranii jibriil laa shay lahumaa iyo wa bayna alxadiidi thaani iyo xadiiska labaad jamcin ay jamcinayaan ayay caynkaa u yidhaahdeenoo labadaa ixtimaal u geliyeen xadiiska dambena waxa weeyaan qowluhu sala allahu alayh wasalam alkhaalu waarihu man laa waarisa lahu altarjiixu bayna alaqwaal waalmadaahib kala rajixid la kala rajaxaayo aqwaasha iyo madaahibta wabimuqaaranati aladilla markaynu adilada isgarab dhignoynu muqaaranayno najidu waxaynu helaynaa anna maa dahaba ilayhi wixii ay ku tegeen alxanafiya waalxanaabila ay labadaas ku tegeen ayaa aqwaa daliilan daliil ahaan u xoogroon wa adharu xuja xujahaanna u muuqata wa awdaxu bayaanan iyadaana xagga cadayntana ka cadcad laa gaar ahaan wa anna haadaa kanu huwa isagu ra'yu lakthariin kuwa badan ra'yigoodii weeyaan oo min jamhuuri saxaaba wataabiciin ah jamhuurkii saxaabada ridwaanulaahi calayhim iyo taabiciintiiba xaysu dahaba ilayhi xaysu meel dahaba ilayhi uu caynkaa ku tegay jamcun kabiir urur badan oo weyn oo mina saxaaba saxaabadii ka mid a ayaa caynkaa qabo sidaa ku tegay huwa macquubatu daliil iyadoo lala qabo weliba daliilkeedu inuu sidaa xoog roon yahay acdalu wa aslam sidaasaa cadaalad badan oo badbaado badan wa aqrabu ila alwaaqic waaqicana sidaasaa u dhow daalika arrinkaasuna wuxuu ku imanayaa lianna alqaa'iliin kuwa yidhi bianna almaala maalku yujcalu waxaa laga yeelayaa fii beyt ilmaal lmuslimiin baa la dhigayaa qolada yidhi wahuma alfariiqu alawal waa qolada hore eh qad ishtaraduu waxay u shardi yeeleen fi lbaytilmaal waxay u shardi yeeleen an yakuuna muntadima inuu yahay mid arrinkiisu muntadima oo arrinkiisu uu toosan yahay wa an yakuuna almushrifu calayhi ka maamulaya baytulmaalka wa an yakuuna waa inuu yahay almushrifu calayhi kan maamulaya ishraafaya baytulmaalkana cadlan mid caadila oo cadaalad wax ku maamulaya waa inuu yahay yucdi alxaqa oo xaqi gaadhsiinayaa ilaa dawiihi ciddii lahayd ee saaxiibka u ahayd ee gaadhsiinaya yucdi alxaqa xaqi gaadhsiinaya ilaa dawiihi ee ilaa asxaabihi asxaabtii iyo dadkii lahaa gaadhsiinaaya wayusrifu oo ku bixinaaya amwaala baytilmaal xoolaha baytulmaalka yaalana ku bixinaaya fii masaarifihaa meelihii lagu bixinaayey ee almukhasasati lahaa loo gaar yeelay loo qoondeeyey mid ku bixinaaya waa inuu yahay mid u tashanaaya waa inaanu hayn wa ayna huwa xaggee buu yahay haddaba baytu maali lmuslimiina almuntadim maanta xaggee buu ku yaallaa oo uu jiraa baytulmaalkii muslimiinta ee arrinkiisu toosnaa xagguu maanta yahay waay waa tawaawacayaa sheekhu alladii kaasoo tuudacu fiihi la dhigaayo al amwaal amwaalka iyo xoolaha la dhigayaa xagguu ku yaallaa loo dhigayana limasaalix almuslimiin masaalixda iyo danaha muslimiinta caamatan guud ahaan loo dhigayaa maanta xagguu ku yaalaa laqad dahaba wadaaca waa tegay oo waa hallaabay wantaqala ilaa raxmatillaah xaggaasuu u guuray ilaahay baanaynu ka suganaa subxaana wa tacaala inuu soo celiyo wa khaasa gaar ahaan fii haadihi alayaam maalmahanaynu joogno dee maba hayno oo waa sii guuray allatii taasoo qadaa fiihaa ay ka takhalluseen aadaa'ulislaam acdaadii muslimiinta ay ka takhalluseen cala alkhilaafa alislaamiya khilaafadii iyo madaxtinimadii muslimiinta ay ka takhalluseen washatatu oo ay kala geeyeen shamla almuslimiin isku duubnaantii muslimiinta wamasaquu oo ay jeexjeexeen waxdatahum midnimadoodiina ay jeexjeexeen wajacaluuhum oo ay ka yeeleen muslimiintii xukuumaatin waduweylaatin xukuumado yaryariyo dowlado yaryar ay ka kala dhigeen mutanaafira mutanaaxira oo kala irdhowday oo kala ordaysa oo dagaalamayso magaranaysa midba midda kale dhuunta ka lisaysa wa inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun